بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام الطحاوي رحمه الله ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر وحيري أبو جعفر الطحاوي رحمه الله ونرى وحن اعتقاد سنهي المسح على الخفين labada khuf in la masaxdo ayaanu ictiqaadsannahay fi اsafari wاlxadari marka safar lagu jiro lagu jiro iyo marka muqiim la yahay labadaba inaanu masaxano khufeynka ayaanu aaminsannahay kama jaءa fi اlahar sida arrinkaasi ku yimi waxa weeye aahaarta nebiga salى اllahu عalayh wasalam iyo axaadiistiisa hadihi اlmasأala waa masأala fiqhiya kutubu fiqhi baa lagaga warramaa laakiin muxuu sheikhu kitaabkii ictiqaadkaha masalada usoo dhexgeliyey su-aasha haddii la isweydiiyo jawaabteed waxay noqonaysaa ahlubidaca qaar baa inkiray ahlubidaca qaarkood baa diiday oo waxa weeye masx cala alkhufeyn aan ogolayn wa minhum alraafida nimanka raafidada la yidhaahdaa ma ogola almasxu cala alkhufeyn sidaa daraaddeed buu sheekhu maadaama ahlusunnihii ahlu sunnihii ay khilaafeen uu sheikhu ugu keenay kitaabkii ictiqaadka almasxu cala alkhufeyn khufeynka in la masaxaana axaadiis fara badan baa ku soo arooray culimmada qaarkood ay yidhaahdeen waama mutawaatirba axaadiis fara badan ayaa ku soo arooray oo waxa weeye mutawaatir ah marka qofku uu muqiim yahay yowman waleylah ayuu masaxanayaa marka uu musaafir yahayna saddex maalmood iyo saddexdoodii habeen ayuu masaxanayaa wuxuu yidhi sheikhu walxaju waljihaadu maadiyaani walxaju waljihaadu fardaani maadiyaani xajka iyo jihaadku waa laba faral oo waxa weeye soconayo tegey oo la soconaya maca ulil amri kuwa madaxda u ah min almuslimiina muslimiinta xaalay ka mid yihiin ulil amriga kuwa madaxda ah min almuslimiina muslimiinta xaalay ka mid yihiin birabbihim birihim dheh kooda waxa weeye wanaagsan ayaa waxa weeye lala xajeeyaa oo lala jihaadayaa iyo wafaajirihim kooda faajirka ee xun madaxda kooda wanaagsan iyo kooda faajirka ahba waxa weeye waa lala xajayaa oo xajkii isaga inoo maamulaya waana lala jihaadaya oo jihaadkii isaga ayaa maamulaya taxta raayatihi baa lagu jihaadaya ilaa qiyaami saacati ilaa iyo waxa weeye saacadda qiyaama intii ka kacayso laa yubtiluhumaa shay-un walaa yanquduhumaa shay burinayaa ma jiro waxa waxa weeye burinayaana ma jiro labadooda xajka iyo jihaadku ilaa qiyaami saaca way soconayaan waxa aynu hore usoo aragnay a'immada in lagu daba tukanayo wanaraa asalaata khalfa kuli barin wa faajirin inay ictiqaadka ahlu sunno ka mid tahay in lagu daba tukanayo madaxda kuwooda faajiriinta iyo kuwooda wanaagsanba oo aan la odhanaynin ninkii madaxda ahaa hadduu yahay daalim lagu daba tukan maayo sidaa la odhan maayo ictiqaadkii ahlu sunnuhuna maaha saxaabada nebiguna sala allahu calayhi wasalam way ku daba tukan jireen madax fajaro ah oo xunxun oo dalamo ah ayay ku daba tukan jireen xajaaj ibnu yuusuf nin daalimo buu ahaa oo dulmiga heer ka gaadhay haddana saxaabada way ku daba tukadeen oo may odhanin maadaamuu daalim yahay waxa way ku daba tukan mayne way ku daba tukadeen xajka iyo jihaadka in waxa weeye umaradii ay madax ka noqdaan oo waxa weeye ay iyagu hogaamiyaan ayaa waxa weeye ictiqaadka ahlu sunno ka mid ah oo dee waxa weeye muslimiinta waxaa lagu yaqaanaa ijtimaaca inay ilaaliyaan furqada iyo tafaruqana ay ka dheeraadaan jamaacay ku wada soomayaan jamaacay ku wada ciidayaan jamaacay ku wada xajayaan isla hal mar keliya ay wada xajayaan waxa weeye hal mar keliya wada soomayaan hal mar keliya wada ciidayaan asawmu yowmu asawmu yowmu yasuumu nnaas soomku waa maalinta ay dadku soomayaan buu yihi nebigu sala allahu calayhi wasalam maalinta udxiyada ee ciid uladxaana waa maalinta dadku waxaweeye ciid uladxaa la imanayaan sida xadiiska imaamu tirmidi iyo keyrkiiba ay soo saareen marka ijtimaaca iyo waxa weeye waxdada muslimiinta in la ilaaliyo ayay tahay ama waxa weeye ahlubidac miya iyaga simadooda iyo calaamadooda waxaa ka mida aliftiraa alfurqatu waalikhtilaaf ahlu sunnahana calaamadooda waxaa ka mid a waxa weeye alijtimaacu waalitifaaq inay ijtimaaca ilaaliyaan itifaaqa iyo kelmadooda ay mid keliya noqoto ayaa ka mida maalan ahlu sunnaha calaamadooda wuxuu yidhi sheekhu raximahullah wanu'minu bilkiraami alkaatibiin waxaanu rumaysannahay kuwii sharafta lahaa ee wax qorayey fa ina allaha ilaahay qad jacalahum calayna xaafidiin wuxuu ka yeelay kuwo waxa weeyaan innaga dusheenna xifdinaya ayuu ka yeelay wa nu'minu waxaanu rumaynaynaa bimalaki lmowti malaga mawdka loo xil saaray kaasoo almuwakkali loo tala saartay biqabdi arwaaxi alcaalamiin inuu qabto waxa weeye nafaha caalamiinta inuu qabto oo dadka nafta ka qaado malagga loo xil saaray malaggana waa rumaynaynaa wabicadaabi اlqabri baanu rumaynaynaa cadaabuulqabriga liman kaana lahu ahlan cidda uu ehel u yahay waxa weeye oo in la cadaabo cadaabuulqabrigaas uu ku dhaco waxa weeye uu ehel u yahay in la cadaabaya waa u rumaynaynaa wa su'aali munkarin wa nakiirin waxa weeye labada malag ee munkar nakiir la yidhaahdo su waa rumaynaynaa ay lilmeyiti weydiinayaan qofkii dhintay fii qabrihi qabrigiisa dhexdiisana ku weydiinayaan can rabbihi wa diinihi wa nebiyihi ayna weydiinayaan rabbigiisa iyo diintiisa iyo nebigiisa calaa maa jaaءat bihi اlakhbaar sida ay akhbaartu ku timi can rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahayna ay uga timi iyo wa can الصaxaabati ridwaan اllahi calayhim iyo saxaabada xaggoodaba sida ay arrinkaasi uga timi ee uga sugnaatay walqabru qabrigu rawdatu min riyaadi اljanna waa beer beeraha jannada ka mida aw xufratun min xufari niiraan aw xufratun ama waa bohol min xufari niiraan waxa weeye boholaha naarta ka mida annaar iyo anniiraan waa isku mid wanuuminu bilbaci wa jazaa'i alacmaal wanu'minu waxaanu rumaynaynaa bilbachi isa soo saarka ayaanu rumaynaynaa iyo wa jazaa'i alacmaal waxa weeye iyo abaalmarinta la yska abaalmarinayo acmaasha yowma alqiyaamati maalinta qiyaama acmaasha in la yska abaalmarinayo ama waxa weeye acmaal wanaagsan ha ahaadaan ama acmaal xunxun ha ahaadaane qof walba abaalmarintiisa ayuu leeyahy cardiga iyo bandhigga ilaahay laysu soo bandhigayo ayaanu rumaysannahay iyo walxisaabi xisaabta wa qiraa'ati alkitaabi kitaabka in la akhrisanayo oo qof walba kitaabkiisa akhrisanayo ayaanu rumaysannahay waathawaabi waalciqaabi thawaabka iyo abaalmarinta iyo ciqaabta la ciqaabayo waxweye dadka mutaystay kuwii wanaagsanana la abaal marinayo waanu rumaysannahay waasiraati waalmiisaan siraadka waxa weeye iyo miisaanka iyagana waa rumaysan nahay ayuu sheekhu yidhi raximah اllah waاljannatu waاnnaaru makhluuqataani jannada iyo naartu makhluuqataani waa kuwo la abuuray oo laa tafniyaani abadan weligood ma dhammaanayaan walaa tabiidaani mana baaba'ayaan weligood jannada iyo naartu faman shaaa kuu ilaahay doono minhum iyaga ka mida ah, ila aljannati jannada la doonaa fadlan minhu waxa weeye gallad xagga ilaahay ka ahaatay subxaanahu wa tacaala ayay ahaatay oo galladiisa iyo mannadiisa ayuu ilaahay ku gelinayaa waman shaaa kii uu ilaahay doonay oo minhum waxa weeye makhluuqaadka ka mid a ah, ila naari naarta uula doonayna cadlan cadaalad xaggiisa ka ahaatay ayay waxa weeye ku sugnaatay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala cidnama dulminin wakullun mid kastaaba yacmalu wuxuu ku camal falayaa limaa qad furiqa minhu mid laga faaruqay oo hore waxa weeye arrinkiisa looga faaruqay ayuu qof kastaaba camal falayaa oo waa la qoray qof walba camalkiisa horaa loo sii qoray oo qalimkii waxa weeye waljafat alaqlaam sida axaadiista ku sugnaatay wasaa'irun wuxuuna ahaanayaa qof waliba ilaa maa khuliqa lahu kii loo abuuray waxa weeye ayuu xaggiisa ahaanayaa kii janno loo abuurayna camalkii jannaduu samaynayaa kii naar loo abuurayna camalkii naarta ayuu samaynayaa waalkhayru waasharu khayrka iyo sharku muqadaraani kuwa la qadaray weeye cala alcibaadi addoommaha dushooda lagu qadaray wuxuu sheekhu ka waramayaa raximah ullah wanuuminu bilkiraami alkaatibiin malaa'igta ilaahay subxaanahu wa tacaala way fara badan yihiin rumaynta la rumaynayaana waa ruknun min arkaani aliimaan waa ruknun min arkaani aliimaan haddii la rumayn waayo iimaan ma asaxayo malaa'igta waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala u xil saaray shaqooyin fara badan oo kala duwan bay hayaan shaqooyin badan oo kala duwan bay hayaan qaar baa xafado ah oo ilaahay ugu talagalay addoomihiisa inay xifdiyaan addoomihiisa inay xifdiyaan oo waxweeye ilaaliyaan sida ilaahay subxaanahu wa waxweye qur-aanku u sheegay lahu mucaqibaatu min bayni yadayhi wa khalfihi yaxfaduunahu min amri illaah malaa'igta waxaa ka mida kuwa loo yaqaano waxa weeye alkiraamu alkaatibiin ka wax qoraya oo addoonkii wax ka qoraya kelmad hadduu ku hadlo way qorayaan ilahay wuxuu yihi maa yalfidu min qowli ilaa ladayhi raqiibun catiid raqiib iyo catiid mid kastaaba waa raqiibun catiid mid kastaaba waa raqiibun catiid waanu ilaalinayaa waa qorayaa waa xifdinayaa wuxuu ku hadlo midna garabka midig buu saaran yahay midna garabka bidix buu saaran yahay kaa garabka midig saaranna khayrku qorayaa kaa garabka bidix saaranna sharku ka qorayaa wuxuu ku hadlo maa yalfidu min qowli ilaa ladayhi raqiibun catiid ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuxuu ugu talagalay addoommadiisa inay ilaaliyaan kuwa waxa weeye isu maraya ina lilaahi malaa'ikatan sayaaxiina fi lardi yatacaaqabuuna fiikum malaa'ikatun bileyli wa malaa'ikatun binnahaar kuwaasi waa ka mid kuwaasina waa ka mid kuwa addoommada xifdinaya oo isdaba marayo qaarna ay gelinka hore joogaan oo ay noqonayaan qaarna ay gelinka dambe imanayaan wuxuu kaloo wanuminu bimalaki lmowti malaa'igta waxaa ka mida mid isaguna loo xilsaaray ama malaa'ig loo xilsaaray nafaha bini aadamka inay qabtaan waa malakulmowt mar waxaa la sheegay inuu malakulmowtku nafaha qabanayo qul yatawafaakum malakulmowt baa layidhi marna waxaa la sheegay malaa'ig fara badani inay nafaha qaadayso tawafathu rusulunaa tawafathu rusulunaa baa la yidhi waxaa oofsanaysaa kuwaygaanu soo dirannay rusulunaa rusushayadii waa malaa'igtii malaa'ig fara badan baa marna la sheegay marna waxaa la sheegay cidda nafaha oofsataa inuu ilaahay yahay allaahu yatawafa alanfusa alcilmigu waxay yidhahdeen adiladaasi way iswaafaqaysaayo iska hor iman mayso allaahu yatawafa alanfusa waxaa loo yidhi tawafiga nafaha la qaadanayaa ee waxweye la oofsanaya waxay ku xasishay biidn illaah sidaa daraaddeed baa ilaahay loogu tiiriyey allaahu yatawafa lanfusa malaa'igtana waxaa loogu tiiriyey dee way u kaalmaynayaan malakulmowdka isagu shaqadaha loo xil saaro oo cidda shaqadaha loo xil saaray isaga ha ahaato iyaguna way u kaalmaynayaanoo way caawinayaan sidaasaa iyagana loogu saaray loogu waxaweeye tiiriyey marka iska hor iman maayaan nusuustaasi cadaabulqabriga waa rumaynaynaa buu yidhi shiikhu cidda u ehelka ah in la cadaabayo iyo su-aasha munkar iyo nakiir fii qabrihi shaykhu lislaam ibnu taymiya raximah ullah fii kitaabihi alcaqiidat alwaasitiya wuxuu ku odhanayaa aliimaanu biاlyowmi اlaakhir ruknun min arkaani اliimaan soo ma aha aliimaanu biاlyowmi اlaakhir waa rukni ka mida arkaanta iimaanka marka wuxuu odhanayaa wabilyowmi alaakhiri marka la yidhi maalinta aakhire in la rumeeyo waxaa soo gudagelayaa kullu maa bacda almowt wax kasta oo dhici doona waxa waaya ma dhacayaa geerida dabadeed min cadaabi alqabri wa naciimihi wa min albacfi wa min alcardi waalxisaabi waalmiisaani waasiraadi wagayriha qofku markuu dhinto laga bilaabo ilaa iyo inta uu ama janno ka gelayo ama naar ka gelayo maraaxiisha uu marayo iyo waxa uu la kulmayaa kulluhaa in la rumeeya waxay soo gudagelaysaa aliimaanu bilyowmi alaakhir ayay soo gudagelaysaa marka wax ka mida buu sheikhu tilmaamayaa oo shay uu sheegaya waxaa ka mid a cadaab lqabri cadaablqabri waa jiraa qabrigu waa laba miduun imaa waa beer beeraha jannada ka mid ah siduu nebigu sheegay sala allahu calayhi wasalam qofkii muminka waa loo jannaynaya wa imaa waa bohol boholaana naarta ka mida oo kii waxa weeye ilaahay cadaabaya ugu talagalay inuu cadaabana alle subxaanahu watacaala qabriguu ku cadaabaya oo cadaabkugu bilaamaya halkaasuu cadaabkugu bilaamaya adilo fara badanna waa la sheegay waa aynu insha allahu tacala akhrin doono <clears throat> wa su-aali munkarin wa nakiirin labadaa malag oo munkar iyo nakiir la kala yidhaahdo xadiisu imaamu tirmidi soo wariyey sheekh alalbaanina uu taxsiiniyey ayaa labadaa magac loogu sheegay munkar iyo nakiir waa labada malag ee qofka marka qabriga la geliyo qabriga ugu imanaya iyagoo mandar laga naxayo leh madmadow oo waxa weeye aada iyo aad looga naxayo ayay u imanayaan sida xadiista qaar sheegeen xadiiska imaamu tirmidi deetana su-aaley weydiinayaan saddex su-aalood bay qofka weydiinayaan rabbigiibay weydiinayaan nabigiisay weydiinayaan diintiisay weydiinayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka muminiinta ah waa sugaya oo su-aasha qabriga waa ku sugaya yuhabitu allahu aladiina aamanuu bilqowli athaabiti fi lxayaati اdunya wa fi اlaakhira ilaahay wuxuu sugayaa qowlkiis waxa weeye haabitka ahaa wuxuu ku sugayaa dadka muminiinta ah labada xaaladoodba fi lxayaati اdunya waxaa loo jeedaa waa marka ay dhimanayaan ayaa kelimatu tawxiid la waafajinaya wa fi laakhirana waxaa loo jeedaa qabriga markay galaanna su-aalaha la weydiinayana ilahay waa waafajinaya dadka muminiinta ah markaasay ka jawaabayaan rabbiy allah wanabiyi muxamed sala allahu calayhi wasalam wadiini alislaam su-aalahana ummadda nebi maxamed lama gaar ahe ummadaha oo dhan ba waa la weydiinaya qof kasta waa la weydiinaya alla ile nebiyadun baan la weydiinayn nebiyada iyaga su-aalaha la weydiin maayo oo dee nebi miyaa la odhanaya nebigaaga kuma may soo ma aha isagii baa nebi taagan isagii baa nebi ah soo maaha marka nebiyada iyaga la weydiin maayo laakiin inta kale oo dhanba su'aalu munkarin wa nakiir fii qabrihi can rabbihi wa diinihi wa nabiyihi sida axaadiistu sheegtay nebiga sala allahu calayhi wasalam ay uga sugan yihiin xadiis fara badan baa sheegaysa su-aalaha waxawey la weydiinay qabrigu waa rawdatu min riyaad aljanna aw xufratu min xufari innaar sida xadiisku sheegay waa labadaa miduun in qabriga laysku cadaabayo adilada laga qaadanaya waxaa ka mida annaaru yucraduuna calayha guduwan wa cashiya wywma taquumu saacatu adkhiluu aala fircawna ashad alcadaab laba naarood baa la sheega fircawn iyo ciddii waxaweye gaalnimada ku raacday waxaa la yidhi marka hore annaaru yucraduuna calayha guduwan wacashiya gelin hore iyo gelin dambeba naar baa loo bandhigaya waa qabrigay culimmadu yidhaahdeen waayo cadaabkii weynaa waa dambeeya waxaa la yidhi waywma taquumu saacatu adkhiluu aala fircawna ashad alcadaab waxaa kaloo ka mida adilada laga diriishaday waxaa weeye cadaabuulqabri inuu jiro walanudiiqannahum min alcadaabi اladnaa duuna alcadaabi alakbari lacallahum yarjicuun xagga axaadiista nebiga sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu soo maray laba qabri ayuu nebigu soo maray sala allahu calayhi wasalam markaasuu yidhi inahumaa la wamaa yucadabaani fii kabiirin inahumaa la fii kabiirin fii bacdi riwaayaat labadaa qabri kuwa ku jira waa la cadaabayaa wax weyn baa lagu cadaabaya amaa inahu kabiiru aw balaa inahu lakabiiru buu nabigu yiri sala allahu calayhi wasalam wax weyn lagu cadaabi maayo wax weyn balaa inahu lakabiirun waa weyn wax lagu cadaabaya oo idinka agtiinna marka la eego nisbadiinna waxa lagu cadaabaya wax iska sahlan weeye laakiin cinda allahi waa wax weyn wataxsabuunahu hayinan wa huwa cinda allahi cadiim markaasuu nebigu sheegay sala allahu calayhi wasalam labadaa nin waxa lagu cadaabayo nebigu waa sheegay midkood waxaa weeye dadka inuu dhexdooda fasahaadiyo ayuu u soconayey namiimada waxa loo yaqaano isku dirka ayuu yaqaanayo qofbuu intuu war ka soo qaado ayuu qof kale u geynayey si uu dhexdooda u fasahaadiyo waa diradiraalaha kaynu naqaano namaamku jannada ma galo siduu nebigu sheegay sala allahu calayhi wasalam waa kabiiratu min alkabaa'ir kan kalena kaadidaanu iska basrin jirin markuu kaajayo kaadida iskama basirin jirin ama ha ku duulduusho maryihiisa ama jirhkiisa ha ku duulduusho kaadidaanu iska dhowri jirin labadaa nin nebigu waa la cadaabaya qabriga lagu cadaabaya buu yihi nebigu sala allahu calayhi wasalam waxaa ka mid a ah adilada laga qaadanaya qabriga in la cadaabo taartii nebiga sala allahu calayhi wasalam acuudu biاllaahi min cadaabi jahannam wamin cadaabi alqabri wamin fitnati almaxya waalmamaat wamin fitnati almasiixi اdajaal nebigu sala allahu calayhi wasalam wuu ku ducaysan jiray ilaahay waxaan ka magan gelayaa cadaabuulqabriga ayaan ilaahay ka magan gelaya waxaa kaloo uu yidhi wanu'minu bilbaci wa jazaa'i alacmaal yowma alqiyaama baciga waa rumaynaynaa oo dadkii marka waxa weeye qiyaamuhu dhaco dee waa la saarayaa ilaahay subxaanahu wa malag baa la amraya inuu afuufo buumka markaasaa la afuufaya markaasay soo baxayaan dadkii kamaa bada'naa awala khalqin nuciiduhu wacdan calayna siduu ilahay ballan qaaday subxaanahu wa tacaala baciga iyo isu soo saarka in la rumeeyaana waa min aliimaan bay ka mid tahay sidaa daraaddeed ayaa qofka diida baciga ee yidhahdo laysu soo saari maayo ahlucilmigu waxay isku waafaqsan yihin inuu qofkaasi gaal yahay qolyaha dafiray bacigana inay mushrikiin yihiin ayay culimmadu sheegeen zacma aladiina kafaruu an lan yubcauu qul balaa warabbii qul waxaad tidhahdaa balaa warabbii rabbigay baan ku dhaartaye waa laysu soo saaraya waxaa kaleoo uu sheikhu sheegay wajazaai alacmaal yowma alqiyaama acmaasha jazaageeda abaalmarinteedana waa rumaysannahay alcardi waalxisaab wa qiraa'ati alkitaab in laysxisaabayo waxaweeye ilaahay subxaanahu wa tacala addoomaha loo soo bandhigayo waa rumaysannahay qiraa'at alkitaab kitaabka in la akhrinayo qof walba kitaabkiisa loo dhiibayo iqra' kitaabaka kafaa binafsika alyowma calayka xasiiba qof walba kitaabkiisa loo dhiibayo kii kitaabka midigta looga dhiibaana waa mid waxaweye liibaanay kii kitaabka bidixda looga dhiibaana waa mid khasaaray weeye wاlxisaabi waqira'aةi اlkitaab wاthawaabi wاlciqaab wاsiraai wاlmiisaan siraadkiina isna waa rumaynaynaa buu yidhi waa jisrun almansuubu calaa matni jahannam waa bridj waxa weeye jahannamo dusheeda saa loo saaray ayaa asiraatu la yidhaahdaa axadu min asayf seefta waa ka af badan yahay waadaqu min ashacri tintada waxa weeya waa ka waa ka waxa weeye dhuuban yahay waa bridge noocaas seefta waa ka afbadan yahay tintana waa ka dhuuban yahay siduu nabigu sheegay sala allahu calayhi wasalam uu waxa weeyaan ku sifeeyey saas daraaddeed dadku way marayaan wain minkum ilaa waariduha qof walba waa ka tallaabayaa ee dadkii biqadri acmaalihim ayay kaga tallaabayaan qaar baa sida hilaaca ku maraya qaar baa waxa weye sida dabaysha ku maraya qaar baa sida faras dheereeya ku maraya qaar baa sidii qof waxaweeye maalan guclaynaya ku maraya qaar baa gurguurasho ku maraya iyagoo gurguuranaya qaar baa socod caadiya ku maraya qof walba waxa weeye camalkiisa intuu taagan yahay ayku maraya ayuu ku maraya qaar bay waxa weeye soo qabatooyin hareeraha ka saarsaaranay intay dafaan ayay naarta ku ridayaan ila naarta dusheeduu marayaa naarta dusheeda ayuu maraya ilaahay subxaanahu wa tacala wuxu uhi wain minkum ilaa waariduha kana calىa rabbika xatma maqdiya uma nunaji aladiina اtaqow wanadaru الظaalimiina fiiha jifiya kuwii ilaahay ka cabsoodee mutaqiinta ahaa waa ka badbaadinaynaa buu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa kaloo ka mida miisaankii miisaankuna isaguna waa jiraa oo in acmaasha la miisaamayo isaguna waa jiraa almiisaan waxaa la miisaamayaa oo nusuusta ku sugnaaday acmaasha in la miisaamayo nusuusta waa lagu sheegay acmaasha in la miisaamayo oo kelimataani khafiifataani cala lisaan aqiilataani fi lmiisaan acmaasha baa la miisaamaya in la miisaamayo waxa weeyaan waraaqihii acmaasha lagu qoray waraaqihii acmaasha lagu qorayna in la miisaamayana waa la sheegay sida xadiiu biaaqa xadiiskii saaxib albiaaqa ku macruufka ahaa sagaal iyo sagaashan waxa weeye bidaaqo a sagaal iyo sagaashan waraaqadoo dhaadheer oo mid walba madulbasar tahay ayaa buuxsamay dunuub baa ka buuxda sagaal iyo sagaashankiisii waraaqood baa kafid la saarayaa bidaaqad yaroo laa ilaaha illa allah maxamedun rasuulullah ku qoran tahayna kafad baa la saarayaa deetna nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam waxaa cuslaanaysaa kelimatu tawxiid baa cuslaanaysaa waraaqiina waa fududaanaya kelimadii qaabka uu yidhi iyo yaqiintiisa iyo ikhlaaskiisaa xoog badnaa marka xadiiskaasna waxaa laga qaataa waraaqaha in la miisaamayo waraaqaha xadiiska saddexaad wuxuu sheegayaa qofka laftiisa in la miisaamayo qofka laftiisa in la miisaamayo nabigeena sala allahu calayhi wasalam maalin maalmaa ka mida ayay saxaabadu ku qosleen cabdillahi bni mascuud oo meel sare saaran oo dabayshu waxaweye maradii ka qaaday addimadiisa addima dhudhuuban buu lahaa naxiif oo dhooban bu aha cabdillahi bn mascuud ayay saxaabada qaarkood ku qosleen markaasuu nebigu yidhi ma waxaa ku qoslaysaan min diqati saaqayh ilahay baan ku dhaartay buurta uxud way ka cuslaanayaan qiyaamaha labadaa minjeedho dhooban arkaysaan buurta uxud waa ka cuslaanayaan buu yidhi nebigu mid kale nebigu wuxuu sheegay nin baa qiyaamaha la keenayaa culus oo buuran oo shilis ayaa la keenayaa qiyaamaha ninkaa miisaankaa la saarayaayo garab kaneeco miisaan noqon maayo garab kaneeco la miisaan noqon maayo yidhi nebigu sala allahu alayh marka qofkii waa la miisaamayaa sida xadiista qaar sheegeen camalkiisiina waa la miisaamayaa waraaqihii lagu soo qoray acmaashana waa la miisaamayaa intaba ibnu kaiir wuxuu odhanaya isdiidi maayaan intaba waa la miisaamayaa laakiin ictibaarka waxa iskale camalka camalka faman haqulat mawaasiinuhu faulaa'ika hum اlmuflixuun waman khafat mawaasiinuhu faulaa'ika aladiina khasiruu ictibaarka waxa iskale camalka qofkan waa buuran yahay kana waa dhuuban yahay ictibaar male ictibaarka camalka iskale qofka camalkiisu waxa weeye miisaanka uu cusleeyo kaasi waa liibaanay qofka camalkiisu miisaanka waxba uga tari waayana kaana waxa weye maalintaa cid kale waxu taraysaa waxweye ma jirto waljannatu wannaaru makhluuqataani jannadiiyo naartu waa laba makhluuq waxyaabaha qiyaamaha dhacaya waxaa ka mid a aljannatu waa daaru lmuttaqiin jannadu waa daartii dadka muttaqiinta ah naartuna waa daaru lmujrimiin nacuudu billaahi min annaar labadubana waa abuuran yihiin oo hadda waa jiraan jannada iyo naartu wax dib laga samayn doono ma hadda waa samaysan yihiin oo waa abuuran yihiin sida aayaadka qur-aanka iyo xadiista nebiguba sheegeen marka jannada laga warramayey maxaa la yidhi uciddat lilmuttaqiin uciddat waa la diyaariyey jannadii lilmuttaqiina muttaqiinta loo diyaariyey marka cadaabkii laga warramayeyna maxaa la yidhi uciddat lilkaafiriin waa la diyaariyey naartii oo gaalada loo diyaariyey marka labaduba waa diyaarsan yihiin oo waa abuuran yihiin wa hada madhabu ahli الsunnati waاljamaca ahlubidaca qaarkood oo muctasilada qayb ka mida iyo khawaarijta qayb ka midii way khilaafeen dariiqa ahlu sunne oo waxay yidhaahdeen jannada iyo naartu wax iminka abuuran ma aha hadda ma samaysna ee dib baa laga samayn doonaa dib ayaa laga samayn doonaa bay yidhaahdeen laakiin warkaasi waa baatil sax ma aha nusuustana waa khilaafsan yahay aayaadku sida ay sheegayaan iyo axaadiistu waa jannada iyo naartu inay iminka diyaarsan yihiin oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu diyaariyey waaye وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق إلهي وابو أبو ري جندي النارتي خلقي كهر بابو سي أبو سي دياري أهل oo naarta ciddii gelaysayna waa loo diyaariyo waa loo abuuray jannada ciddii gelaysayna waa loo diyaariyo waa loo abuuray qof kastaaba waxa weeye wixii loo abuuray ayaa loo sahlay inuu u camal falo qofkii doona ilaahay uu janno la doonay ilaahay fadligiisa ayuunbuu ilaahay subxaanahu wa tacaala jannadaa ku geliyey ma aha ina camalkeena aynu samaynaynaa janno inuu goynayo ma aha qofka ilaahay janno geliyey macnaheedu ma aha waxa weeye camalkiisii buu janno ku galay oo camalkiisiibaa janno u gooyey maaha mahmaa waxa weeye kaura alcamalu si kastuu camalku u farabato oo camalku hadduu qofku maalin oo dhanna sooman yahay habeen oo dhanna salaatuleyl u taagan yahay oo laga aqbalo camalkiisaasi janno u goyn maayo janno waa u sababayaa waa sabab uu janno ku gelayo laakiin janno uma jarayo nebigu wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam isagoo saxaabadiisa la hadlaya iclamuu annahu lan yadkhula axadu aljannata bicamalihi war waxaad ogaataan buu nebigu yihi sala allahu calayhi wasalam inaan midkiinna camalkiisa aanu janno ku gelaynin oo camalkiisu aanu janno u goynaynin ilahay jannadiisu waa qaali alaa ina silcat allahi haaliya ayuu nebigu yihi sala allahu calayhi wasalam saxaabadu way yaabeen waxay yidhahdeen walaa anta yaa rasuula allah rasuulka ilaahay ow oo xataa adiguna camalkaaga janno ku goyn maayo miyaa wuxuu yidhi nebigu walaa ana ilaa an yataqamadanii allahu biraxmati minhu xataa aniga camalkaygu jannadii jari maayo jannadu waa qaali weeye ilaahay inuu naxariistiisa iyo fadligiisa waxa weeye igu geliya mooyaane marka cidda ilaahay janno geliyaa waxa uu ku galay bifadli illaahi ilaahay fadligiisuu ku galay camalkuna sabab buu u noqonayaa jannada udkhulu ljannata bima kuntum tacmaluun marka la yidhi wa bisababi maa kuntum tacmaluun baa loo jeedaa waxa aad samayseen ee camalo wanaagsan ah sababtooda janno ku gala baa loo jeedaa cidda naar gashayna ilaahay muu dulmiin subxaanahu watacaala wamaa rabuka bidallaamin lilcabiid ilaahay muu dulmiin ee acmaashoodii ay sameeyeen ee gaalnimada ahayd acmaashoodii xumxumayd ee ay samaynayeen cusyaankii ilaahay ay caasiyeen ayay naarta ku galeen ee ilaahay subxaanahu watacaala ma dulminin ee cadlan cadaaladiisa ayay naarta ku galeen qof kastaaba waa camalfalayaa wuxuuna ku camalfalayaa wax looga faaruqay hore looga faaruqay ayuu ku camalfalayaa wuxuu nebigu yihi sala allahu calayhi wasalam icmaluu camal fala fakullun muyasarun lima khuliqa lahu rawahu albukhaari wa muslim war mid kastoo idinka idinka mid aha camal falo oo camalka ha sameeyo waxa weeyaan qof kasta waxaa loo sahlayaa wixii loo abuuray ayaa loo sahlaya loo fududaynaya wاlkhayr wالsharu muqadaraani calى اlcibaad sharka iyo khayrkuba waa kuwo la qadaray oo addoommada dushooda lagu qadaray waa masaladii qadarka oo uu sheikhu marba soo celcelinayo marba qayb keenayo weeye horaynu soo sharaxnay khayr iyo sharba ilahay inuu qadaray khayr iyo sharba ilaahay inuu qadaray ma deliil maxaa u deliila ila ahlubidca qaar baa yidhi ilaahay khayrkumuu qadaray sharba ma qadarin khayr iyo sharba ilaahay inuu qadaray maxaa u daliilaa inaa kula shayin khalaqnaahu biqadar shay kastaba annaga abuurnay biqadar baanu ku abuurnay waa caam maxaa u daliilaa haye wtumina bاlqadri khayrihi wa sharihi xadiiu jibriil nacam aayadduna waa u daliil oo waa caam ina kula shayin khalaqnaahu biqadar lama kala saarin xadiiskuna waabuu ku cadyahayba oo waxaa la yidhi watu'mina bilqadari khayrihi wa sharihi marka khayr iyo sharba ilaahay waa qadaray oo addoomma waa u qadaray wuxuu yidhi sheekhu raximahullah walistidaacatu nowcaan istidaacadu waa laba nooc ama waa laba qaybood axaduhumaa alistidaacatu waa istidaacadii iyo awooddii allatii taasoo yajibu bihaa uu ku waajibaya iyada alficlu ficilku min naxwi tawfiiq xagga waxa weeye tawfiiqda iyo waafajinta ahaatay alladii waafajintaasoo laa yajuusu aanay bannaanayn an yuusafa almakhluuqu in lagu sifeeyo makhluuqii bihi waafajinta oo cidda waafajinaysa waa ilaahayuun fa hiya istidaacadaas tawfiiqda ahi maca alficli ficilka ila jirkiisay ahaatay wa ama alistidaacatu istidaacada miya min jihati asixati waalwusci xagga waxa weeye asixitaanka iyo xagga karaanka iyo awoodda ahaatay iyo watamakuni tamakunka iyo awood uu qofku inuu awoodayo iyo wasalaamati alaalaad aalaadka uu ficilka ku qabanaya inay saalib u yihiinoo u nabad qabaan fa hiya qabla alficli istidaacadaasina ficilkay ka horaysaa waa istidaacatun qabla alficil iyo istidaacatun maca alficil wa biha yatacallaqu alkhitaab istidaacadaa ficilka ka horaysa ayaanu khidaabku ku tacalluqaa wahuwa kama qaala tacaala waana sida alla yidhi laa yukallifu allaahu nafsan ilaa wuscahaa halkan wuxuu sheekhu kaga hadlayaa istidaacada waa laba qaybood alistidaacatu nowcan horta alistidaacatu waa hiya alqudratu min alinsaan qudrada iyo awoodda insaanka uu ficil awoodi karayo ayaa istidaaca la yidhaahdaa istidaacada laba qaybood baa loo qaybaya cinda ahli sunnati waljamaca waa masalo ahlu sunnaha iyo ahlubidcu isku khilaafeen ahlubidaca muctasile iyo ashaaciro waxay qabaan istidaacadu waa mid keliya alistidaacatu waaxida istidaacadu waa mid keliya muctasiladu waxay yidhahdeen alistidaacatu laa takuunu ila qabla alficil almuctasila waxay leeyihiin istidaacadu ma noqoto ilaa mid keliya mooyaane midaasna waa qabla alficil waa qabla alficilka ah ashaaciraduna way ka duwayeen waxay dhahdeen iyagu istidaacadu waa mid keliya middaasina waa tan macal ficili ficilka maciisa ah ee ficilkala socota <clears throat> ahlu sunnuhu labadaa daa'ifaba way khilaafeen oo waxay yidhaahdeen istidaacadu waa laba nooc istidaacatun qabla alficil iyo istidaacatun maca alficil labadaa qaybood baa istidaacada loo qaybiya labadaa qaybood ayaa loo qaybeeya istidaacatun qabla alficil mid ficilka ka horeysa iyo istidaacatun maca alficil ta hore ee ah istidaacada qabla qablalficili ficilka ka horeysa <clears throat> waa jawaarixdu inay waxa weeye caafimaad qabaan mawaanicdana meesha ka maqan yihiin waa qabla alficil taasi oo waxa weeye laa yalzamu min wujuudiha wujuudulficli ha yidhaahdeen taas ka laasimi maayo istidaacada haddii la helay in ficilkii la helo ka laasimi maayo waa qabla alficil salaamat اlaalaam qofku waxa weeye inuu caafimaad qabo jawaarixdiisii ay maalan saxiix yihiin iyo wixii la mid a ah. istidaacada nooca labaad waa istidaacatu maca alficil waa tawfiiqdii waa tii tawfiiqda ahayd iyo waafajinta ilaahay subxaanahu wa tacala taacada ku waafajiyo oo qofku waxaa dhici kartaa in ilaahay waafajinba waayo ficilkaa inuu sameeyo ilaahay inuu waafajinba waayo ficilkaa inuu sameeyo oo isagu waxa weye dariiqo kaleba iska raacaba taasina waa istidaacatun waxa weeye bimacna tawfiiq fi aaca waxaa lagu magacaabaa istidaacatu alxaqiiqiya waxaana ka laazimaya iyada haddii la helo in waxa weeyaan ficilkii la helo marka labadaa qaybood baa istidaacada loo qaybiya mid qabla alficil ah oo khiaabka ku idhan yahay khiaabka ku xidhan yahay laa yukalifu اllahu nafsa ilaa wuscaha iyo fataquu اllaha ma staطactum iyo waa istidaacna qabla alficil laakiin tan tawfiiqda ku xidhan iyada wax weeye ma aha ta loo jeedaa taasi waa maca alficil istidaacatun maca alficil waa la yidhaahdo ee ficilka litirkiisa dhacaysa labadaa qaybood bay ahlu istidaacadii u qaybinayaan labadabana waa ogol yihiin baynama ahlubidaca qaarna inay istidaacatun qabla alficil sugeen oo tan ficilka la socota ay diideen qaarna waxa weeye ashaaciradii weeyaane ay tan ficilka la socota ay sugeen oo taa qabla alficilka ay diideen wuxuu yidhi wa afcaalu lcibaadi khalqullaah afcaasha addoomuhu samaynayaan waa khalqi ilaahay abuuray weeye khalqullaahi weeye ay makhluuquhu afcaasha addoommadu samaynayaan ilaahay baa abuuray wa kasabun min alcibaad waa kasab iyo shaqaysi addoommada xaggooda ka ahaatay halkaana sheekhu wuxuu ku alqadariya waljabariya labadaa qaybood hore u soo ishaarnay afcaasha addoommada marka la joogo waynagii nidhi ahlu sunnu waa wasad laba qoloo qolona qadariye la yidhahdo qolona murji'a la yidhaahdaana laba daraf bay kala taagan yihiin qadariyadu waxay yidhaahdeen afcaasha addoommadu samaynayaan ilaahay shaqo kuma leh addoonku isagaa abuuranaya addoonku isagaa abuuranaya haakadaa qaaluu jabariyaduna waxay idhaahdeen maya afcaasha addoonku samaynayo addoonku shaqo kuma leh ilaahay baa waxa weeye wata oo addoonku waa majbuuro waa qof khasban oo inta labadaa gacmood laga xidhay biyo lagu dhex tuuray ma ikhtiyaar bu isagu leeyahy ikhtiyaar isagu ma laha addoonku laa khiyaara lahu bay yidhahdeen wax khiyaar u leeyah ma jirto waa niman jabariye la yidhaahdo waxa weeye waa kuwa ugu sharka badanle meeshan waxay leeyihin addoonku waxaanuu samaynayaba isagu samayn maayo odayaa samaynaya xaqiiqaan ilahay baa samaynaya xaqiiqatan ilahay baa samaynaya waxay deliishadeen oo u deliishadeen wamaa ramayta id ramayta walaakina allaha ramaa nebiga qururuxii uu saa ugu ganay yowma badrin ayaa waxa la yidhi wamaa ramayta id ramayta maad tuurin markii aad tuurtay walaakina allaha ramaa waxay dhahan aayaddu waxaa qaadanayaa cidda ficilka samaynaysaaba inuu yahay allah addoonku ficilba male dee waa baatil warkaasi waayo aayadda lafteedaa waxaa ku jira warkoodaa wax burinaya nacam laba ramyin baa meesha la sheegay labadaa ramyin midna nebiga waa loo sugay midna nebiga waa laga nafiyey sala allahu calayhi wasalam idan si laysu waafajiyo hadalka ilaahay subxaanahu wa tacaala labada ramyi dee waa in la kala duwaa haddii la yidhahdo nebigu ramyimo male sala allahu calayhi wasalam hadda aayadda maxaa lagu fasiraya wamaa ramayta id ramayta maa tuurin markii aad tuurtay nebigu inuu tuuray waa la sheegay soo maa haddana maxaa la yidhi maa tuurin idan culimmadu waxay yidhahdeen si laysu waafajiyo labada ramyi baa kala duwan mid waa isaabitaanka la asiibay ee halkii la doonayay inay kaga dhacdo lagaga dhuftay midna waa xadafka la tuuray ee gacanta ka baxday hadafka la turay gacanta ka baxday taa nabiga iskale sala allahu calayh wasalam ilaahay muu tuurin nebigaa tuuray laakiin yaa asiibsiiyey oo halkii loo baahnay kaga dhuftay saabitaankana ilaahay baa leh marka wamaa ramayta ay wamaa asabta id ramayta e id xadafta walaakina allaha ramaa e walaakina allaha asaaba sidaasay culimmadu ku fasireen haddii sidaa lagu fasirana ishkaal ma leh labadii rami baa la kala duway oo midna waxa lagu fasiray xadafka uu xadfay tuuray midna waxa lagu fasiray isaabitaanka la asiibay ee lala haleelay amaa ahlubidcu say u daliishadeen waa baail waxaa ka dhalanaya ka laasilmaya lawaasin baatila haddii sidooda lagu socdo oo la yidhahdo ficil kastooo addoonku samaynayo ilaahay baa samaynaya maxay noqonaysaa in la wamaa sallayta id sallayta walaakina allaha sallaa ha hore u soco wamaa zanayta id zanayta lama dhaafin karo bawaail wax baadila oo waxa weye lawaasin baadila ayaa ka soo baxaysa haddii la yidhahdo addoonku wuxuu sameeyeyba isagu muu samaynine ilaahay baa sameeyey hadduu been sheegay hadduu zinaystay hadduu khamri cabbay hadduu waxaday hadduu gaalnimo ku dhacay addoonku maba samaynin bay ay noqonaysaa marka wamaa lazima minhu baailun fahuwa baail iyagu sidaa uma tasriixinayaan oo ilaahay dee xumaanta uma sheegayaan laakiin wixii laazim ka dhashaa isaguna laazim wixii baadil ka dhashaa baadil wuxuu ka dhashaa isaguna baadil buu noqonaya idan qolyaha jabariyada loo yaqaanana warkoodu waa ka ahlu sunnuhu waa wasad waa dhexdhexaad ahlu sunnuhu waxay yidhaahdeen afcaasha addoommadu samaynayaan addoonku isagaa samaynaya waa kasabkiisii muxuu sheekhu yidhi wa kasabun min alcibaad adoomuhu afcaasha ay samaynayaan waa kasab iyo shaqaysi iyagoo ay shaqaysteenoo samaynayaan iyagaa samaynaya ikhtiyaarka iyagaa leh laakiin ilaahay baa abuuray waa khalqun waxa weeye abuur ilaahay abuuray ilaahay subxaanahu wa tacaala afcaasha addoommada inuu abuurayna adilo badan baa u daliila wallaahu khalaqakum wamaa tacmaluun alla wuxuu yidhi wallaahu khalaqakum ilaahay isagaa idin abuurtay iyo wamaa tacmaluuna waxaa samaynaysaanba ilaahay baa abuuray allaahu khaaliqu kulli shay shay kastaba ilaahay baa abuuray waxaa ka mid ah afcaasha addoommada afcaasha addoommadu samaynayaan ilaahay baa abuuray subxaanahu wa tacaala waana kasab iyo shaqo iyagu ay leeyihiinoo dee iyagaa samaynaya masaladaasina sidaas ayay waxa weeye xaq ku tahay adiladeeduna ay ku leedahay wuxuu yidhi lam yukallifhum allahu tacaala ilaa maa yutiiquun lam yukallifhum allaahu ilaahay addoommada kuma kelifin tacaala alla waa sarreeye ilaa maa yutiiquuna waxay awoodayaan mooyaane wax kale ilaahay addoommada kuma kalifin laa yukalifu allahu nafsa ilaa wuscaha ha rabbanaa laa rabbanaa walaa tuxamil alayna alayna rabbanaa walaa tuxamil tuxamilna maa laa taaqata lana ilaahay subxaanahu watacala addoomada wuxuu ku xambaaray waxay awoodayaan waxaanay awoodi karaynin waxaanay awoodi karaynin alla addoommada ma saarin laa yukalifu allahu nafsa ilaa wuscaha arrinkaasi waa sax wuxuu yidhi walaa yutiiquuna ma awoodayaan addoommadu ilaa maa kallafahum wixii uu ku kalifay mooyaane wax kale addoommadu ma awoodayaan arrinkaasaa fiihi nadar ka hore waa sax oo ilaahay addoommadiisa kuma kalifin waxaanay awoodaynin isagu waa sax laakiin waxaa qalad ku jiraa intan dambe walaa yutiiquuna ilaa maa kallafahum addoommadu ma awoodi karayaan intaa ilaahay ku kalifay waxaan ahayn addoomadu ma awoodi karayaan culimmadu waxay yidhahdeen nadar baa ku sugan bal yutiiquuna akhara mima kallafahum ilaahay waa u naxariistaye addoommadu waxay awoodi karayaan intaa lagu kalifay in ka badan maalintii mise salaawad baa inagu waajiba soo shan ma aha maalintii iyo habeenkii maynaan toban ka dhigan karin toban oo barqada mid la tukado oo la idhaahdo eh, hadhow tole eh, ceshaha iyo makhri mid udhexaysa waa la badi karaa oo intaa in ka badan waa la iman karnaa sanadkii oo dhan soon maxaa inagu waajibaa ah? bil qura soo ma aha shan bilood miynaan awoodi karaynin waa la awoodi karaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu inoo naxariistaye intanuu inagu kalifay in ka badan waa qaadi karaynaa in ka badan waa qaadi karaynaa bal u fiirso cumriga oo dhan xajku nus jeer buu waajibiyi hal mar soo ma aha dee waa laga badin karaa dad baaba ka badiyaba oo sanad walba soo xaja oo ilahay wax siiyey marka hadalka uu shiikhuu yidhi walaa yutiiquuna ilaa maa kallafahum ma awoodi karayaan addoommadu intaa ilaahay ku kalifay mooyaane sax maaha hadalkaasi ee intaa in ka badan bay awoodi karayaan wa huwa tafsiiru laa xawla walaa quwata ila biاllah wa huwa madkuurkan lasoo sheegaynaa tafsiiru waa fasiritaan la fasirayo hadalka laa xawla walaa quwata ila biاllah laa xawla walaa quwata ila biاllah fasiritaan la fasiriyo weeye naquulu waxaan leenahay markaan liaxadin axadnama u sugnaatay ma jiro walaa xaraka iyo dhaqdhaqaaq liaxadin axadnama u sugnaatay ma jiro walaa taxawul taxawul iyo ka leexasho liaxadin axadnama u sugnaatay ma jiro ay ka leexdaan can macsiyati illaahi ilaahay macsidiisa subxaanahu wa tacaala ilaa bimacuunati illaah ilaahay kaalmadiisa ugu kaalmeeyo mooyaane laa xawla tafsiirkeedi weeye xeelad iyo xarako iyo ka leexasho macsi lagaga leexdaa ma jirto ilaa alla inuu kuu kaalmeeyo mooyaane walaa quwata liaxadin axadna awood iyo quwo uma leh calaa iqaamati daacati illaah inuu ku qumo adeecitaanka uu ilaahay adeecayo inuu u qumo isu taago qofna awood uma leh wاhabaati calayha kuna sugnaado ilaa bitowfiiq illaahi ilaahay subxaanahu wa tacala inuu waafajiyo mooyaane nacam daacaduna waa towfiiq ilaahay subxaanahu wa tacaala oo ilahay inuu ku waafajiyo weeyaan macaa inaad ka leexataana iyana waa bimacuunati illaah ilahay inuu kugu kaalmeeyo subxaanahu wa tacaala laa xawla walaa quwata ila biاllah waa tafsiirkeedii wa wakullu shayin shay kastaaba yajri wuxuu ku soconayaa bimashii'ati illaah ilaahay doonistiisa ayuu ku soconayaa tacaala alla waa sarreeye iyo wa cilmihii ogaalkiisa ilaahay sii ogaaday wa qadaa'ihi ilaa ilaahay qadihiisa iyo wa qadarihi qadarkiisa ayuu shay kastaaba ku soconaya halabatu way ka xoog badatay mashii'atuhu ilaahay doonistiisu waxay ka xoog badatay almashii'aati kullahaa doonisto oo dhan ama doonisyo doonisyada oo dhan waxaa ka qaalib noqotay ilaahay doonistiisaa ka qaalib noqotay wa halaba waa ka xoog batay qadaa'uhu ilaahay qadaagiisa iyo qadarkiisuna wuxuu ka xoog batay alxiyala kullaha xeeladaha dhammaantood ilaahay sidou qadaray ayaa ka xoog badatay yafcalu maa yashaa ilaahay wuxuu doonaa ayuu sameeyaa wa huwa hayru daalimin abadan walxaal huwa ilaahay hayru daalimin uu yahay midaan waxba dulmiyaynin abadan weligiiba laa yus'alu camaa yafcalu wahum yus'aluun laa yus'alu lama weydiiyo addoommada lama weydiiyo ilaahay camaa yafcalu wuxuu samaynayo wahum yus'aluuna iyaga waa la weydiiyaa addoommadu iyagu waxay samaynayaan lima facaltum waa la yidhaahdaa laakiin ilaahay wuxuu samaynayo lima facalta lama yidhaahdo wa fii ducaa'i laxyaa halkana wuxuu kaga hadlayaa sheikhu raximahullah waa masaladii qadarka uun ee hore aanu soo shasharaxnay ayuu sheikhu mar labaad soo celiyey shay kastaaba wuxuu ku soconayaa mashii'ada ilaahay iyo cilmigiisa iyo qadarkiisa wamaa tashaauuna ilaa an yashaaa allah alla wuxuu yidhi wamaa tashaauna waxba ma doonaysaan ilaa an yashaa allahu inuu ilaahay doono mooyaane halabat mashiiatuhu almashii'aati kullaha ilaahay mashiiadiisu waxay ka qaalib noqotay mashiiooyinka oo dhan ayay ka qaalib noqotay wuxuu ku radinayaa muctasilada odhanayaa mashiiada addoonkii ayaa waxay ka qaalib noqotay mashiiada ilaahay hadda u fiirso halkay wax mariyeen ya qaladkaas intuu leeyahay ilaahay sibuu doonay addoonkuna sibuu doonay bay yidhaahdeen deetana waxaa xoog badatay sidii addoonku doonay ahlu sunnu sidaa ma qabaan ahlu sunnu waxay qabaan sidaa mujacfar sheegay alطaxaawiy raximahullah halabat mashii'atuhu almashii'aati kulaha ilaahay doonistiisu waxay ka qaalib noqotay oo ay ka xoog badan tahay doonisyada kale oo dhan ayay ka qaalib noqotay mashii'ada ilahay wax ka qaalib noqon karaa waxa weeye ma jiro ilaahay wuxuu doonuu sameeyaa isagoon cidna dulmiyaynin yafcalu maa yashaa wahuwa hayru daalimin abadan allena wuxuu samaynaya lama weydiiyo oo lama yidhaahdo ilahay maxaad sidaa u samaysay lima ilaahay lama yidhaahdo subxaanahu wa tacaala wa fii ducaai laxyaa waxaa ku sugan ducada waxa weeye kuwa axyaaga ee nool iyo wa sadaqaatihim iyo sadaqaadka ay bixiyaanba waxaa ku sugan manfacatun manfaca ugu sugan iyo waxtar lilamwaati waxa weeye dadka dhintay ay uxutarayso masalo fiqhiya weeye masalada lafteedu waa masalatun fiqhiya laakiin tacalluq waxay la leedahay ictiqaadka tacalluq way la leedahay qof nooli camal uu sameeyey ma ku intifaaci karaa qof dhintay qof noole camal uu sameeyey ma ku intifaaci karaa waxweye qof dhintay nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam idaa maata ibnu aadam inqataca camaluhu ibnu aadamku hadduu dhinto camalkiisu waa go-aa wax dambe loo qorayaa ma jiro ilaa saddex masale mooyaane addoon welag saalixoo uu dhalay oo u soo ducaynaya waa loo qoraya sadaqa jaariyaa uu bixiyey barked buu qoday ceel buu qoday masaajid buu dhisay waa loo qoraya taana oo u socotaa ilaa qiyaami saaca aw cilmi yuntafacu bihi cilmi buu dadka baray wax naafica kii inta lagu intifaacayana waa loo qoraya wixii adiladaa loo hayo kuwa aynu sheegnay iyo kuwa lamidka ah wixii loo hayo mooyaane wax kaloo qof mayda anfacaya ma jiro bay ahlucilmigu yidhahdeen ilahay wuxuu yidhi waan laysa lilinsaani ilaa maa sacaa insaanka ma laha waxa uu shaqaystay mooyaan wax kale ma laha marka qof dhintay baan u tukanaya oo salaad u tukanaya markaan salaadayo duhur tukado afar kalean tukay u tukanaysaa aabbahay baan u tukanaya loo qori maayo waan laysa lilinsaani ilaa maa sacaa wixii laakiin daliil leh idoo laga soo reebaya iminka xajka oo kale daliil baa loo hayaa oo nebigu sala allahu calayh wasalam uu yidhi xaja can nafsika xuja can nafsika uma xuja can shubruma sadaqada oo kale daliil baa loo hayaa qof dhintay in sadaqa laga bixin karo oo ay gaadhayso maalan kuwan xadiisku sheegay oo kale daliil baa loo haya laakiin wixii aan adaliil loo haynin daliil wixii aan loo haynin qof dhintay ma anfacayo qof noole camalka uu sameeyaa waxba ka anfici maayo wixii aan daliil loo haynin wallahu tacaala yastajiibu dacawaat wayaqdi alxaajaat ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa weeye wuxuu ajiibayaa yeerhmooyinka iyo baryooyinka ilahay waa ajiibayaa wayaqdi alxaajaat xaajaadkana waa gudaya oo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa weeye xaajada addoommadu ay leeyihiin waa uu gudaya alla wuxuu yidhi idaa sa'alaka cibaadii canii fa inii qariibun hadday addoomma igu kaa weydiiyaan anigu waan dhowahay ujiibu dacwata daaci idaa dacaan udcuunii astajib lakum alle wuxuu idhi barya waan idinka ajiibaya marka alle baryada la baryo waa ajiibaa xaajada addoommadu leeyihiinna ilaahay waa u gudaa subxaanahu wa tacaala wayamliku alla waa mulkiyey kula shayin shay kastaba alla waa mulkiyey laa yamlikuhu shay-un ilaahay isaga cid mulkiyi kartaa ma jiro ilaahay shay kastaba isagaa mulkiyey laakiin ilaahay cid mulkidaa ma jiro mulkiga tabaaraka aladii biyadihi اlmulku wa huwa calى kuli shayin qadiir lahu mulku الsamaawaati wاlأrض walaa ginan can اllahi tacaala طarfata caynin walaa ginan waxa weeye maaran laga maarmo can illaah ilaahay laga maarmaa ma jiro tacaala alla waa sarreeyey darfata caynin ilbidhiqsi ilaahay lagama maarmi karo subxaanahu wa tacaala ilbidhiqsi ilaahay kama maarmi karno fuqaraynu nahay waynu baahannahay ilaahay baynu u baahannahay subxaanahu watacaala yaa ayuha annaasu antum alfuqaraa'u ila allah wallaahu huwa alghaniyu alxamiid waman istaqhnaa can illaah qofka yidhahda ilaahay baan anugu ka maarmay darfata caynin ilbidhiqsi faqad kafara xaqiiqakaasi waa gaaloobay wa kaana min ahli alxayn waxaanu ka mid yahay dadka halaagsamay buu ka mid yahay alxayn bimacnaa alhalaag qofka yidhaahda anigu ilaahay waan ka maarmay oo darfata cayn ilbiriqsi baan ilaahay ka maarmay qofka yidhaahdaa qofkaasi waa gaal waxa weeye dadka halaagsamay baanu ka mid yahay wallaahu yaqdabu alle waa cadhoodaa wayardaa waana raali noqdaa laa ka axadin min alwaraa la mid ma aha laakiinse makhluuqaadkiisa kale makhluuqaadku siday u cadhoodaan ilaahay uma cadhoodo makhluuqaadku siday u raali noqdaanna ilaahay uma raali noqdo alle waa raali noqdaa waana cadhoodaa laakiin waa cadho iyo raali noqosho ilaahay u habboon ta makhluuqana aan la mid ahayn waa sifatun min sifaatihi alficliya sifaatka ilaahay alficliga ah ayay ka mid yihiin labada sifo sifatu alghadab iyo sifatu alridaa sida ay u sugnaadeen ee aayaadka iyo xadiista ugu sugnaadeen ayaynu u rumaynaynaa waxa weeyena waa iska helanayna afartii shay min hayri tacriifin walaa takyiifin wamin min tacdiilin walaa tamhiilin wanuxibu asxaaba rasuuli illaah halkaa inagu joogo wallahu subxaanahu wa tacala aclam